qaala shafara aqimu balyawmi suduura matayrikum fainii ilaa qowmin siwakum lam yaruun bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin wasali allaahuma calaa nabiyina wamowlaana muxammadin sala allahu calayhi wasalam wainii kafaanii faaqdaman laysa jaaziya bixusnaa walaa fii qurbihi mutacalalu ثلاثة أصحاب فؤاد مشايعون وأبياض إسليت وصفراء عيطل هتف من الملس المتون يزينها رصيع قد نيطت إليها ومحمل إذا زل عن سامحنات كأنها مرزاة عجلة ترن وتعول ولست بمهياف يعشي سوامه mujadaacatan suqbaanuhaa wahyabhalu walaa jubba in akhaa muribin bicirsihi yuطaalicuhaa fii shaanii kayfa yafcalu walaa khariiqin hayqin kaana fu'aadahu yadallu bihi lmukkaa'u yacluu wayasfulu walaa khaalifin daariyatin mutacazilin yaruuxu wayagdu daahiyan yatakaxalu walastu bicalli walastu bicaalin sharuhu duuna khayrihi alaa faida maa ructu ijtaaja aczalu waa yahay marxaba waa darsigeennii saddexaad iyo kitaabkeennii laamiyat alcarab lishanfara shaqadarow wax yar bahashaa dib u dhig qabowgeedu aad buu yahayaa haa wakaa may ha gaabinin sideeda ha iska hato laakiin wax yarun saa dib ugu dhig wadaadkii shanfara ahaabaa inoo soo socdayo waxyaala badan buu inoo sheegayey wa inii kafaanii faqda man laysa jaaziyan bixusna walaa fii qurbihi mutacalalu alaaatu asxaabihi fu'aadun mushayacu wa abyaadu islitun wa safraau caytalu wa inii aniga beydka tobnaad wey waa yahay wa innii aniga kafaanihi waxaa igu filan faqda man duul waayitaankii waxaa igaga filan duulkaasoo laysa aan ahayn jaaziyan mid abaalgudaya bixusnaatii wanaaggeeda la yaqaanayna markaa ku abaalgudayaa hee walaa mutacallalu maaweelinna fii qurbihi dhowaanshihiisa aysan ku sugnayn qofka labadaa sifa ka madhan oo labadaa sifa maxay yihiin inuu xumaan iska daaye marnaba wanaaggiisa mooyan xumaantiisa aanan arkaynin iyo inuu markuu ila jooga aana wehel kale u baahanaynin labadaa qofka aanan ka helaynin waa la joogitaan joogto ah iyo abaalmarin iyo waxa weeye wehel kaga maaran thalaathatu asxaabin halkaasuu khabarka dhacaya khabarka halkaasuu dhacaya oo markaad tidhaahda weyne aniga kafaani waxaa igaga filan faqda man dul waa itaangiye dulkaasoo laysa uusan ahaan injaasiyan mid abaalgudaya bixusnaatii wanaaggeeda la yaqaanay ku abaalgudaya walaa fii qurbihi walaa mutacallalun maa weelin iyo wehel iyo garab iyo gacalna uusan ahayn fii qurbihi dhowaanshihiisa talaatatu asxaabin asxaabyaalo oo saddexa igaga filan asxaabtii id buu tirin doonaa fu'aadun qalbibaa igaga filan oo booskiisa ii buuxinayoon haystaa qalbigaasoo mushayacun la geesinimo yeelay la geesinimo badiyey haa la geesinimo badiyeyoo waxa weeye geesinimadiisa boqolkiiba boqol ay tahay fu'aadun qalbibaa igaga filan qalbigaasoo mushayacun la geesinimo yeelay wa abyadu seef baa igaga filan seeftaasoo isliitun galka laga dhigay kamdigeedii la tuuray oo walacwalac iyo wa safraau qaanso buura ah waa qaanso wey iyo wa safraau qaanso buura buura ah buura buuro si gacan wasakhle loogu taabanayey ee waxa weeye loo falginayey oon loo dhaqaynayba iyada dhan waxay u ekaatay kabaddow kale u ekaatay markeeda yacnii qaansadaasoo caytalu dheereer badan ayada dhanba way iska dheer tahayba sida dheer bay leedahay ama ayada wareeggeeda iyo laabadkeeda wuxuu yahay qaansa weyin weeye waxa weeye safraada qaansadaad ka sifaynada safraagaasoo hatuufun qaylisa hatifta haatifta wey wa bay dhahaysaa girgirgirgirgirgir markii min almulsil lmutuuni dhabaradooda kuwa la adkeeya xaggeeda xaalay ka ahaatay ayadu maxay ka samaysan tahay geedka adag talooma qurac bay ka samaysan tahay qurucu waa wax adag maogtahay geedka qurax la yidhahdo ulaha laga qoraayo waa ula adag wey qaansadaasoo min almulsil lmutuuni dhabaradooda kuwa la adkeeyey xaggooda ka ahaatay yaziinu waxaa lagu qurxiya haa qaansada rasaa'icu qardhaasayaalo ayaa lagu qurxiya qardhaasayaalo qad niidat la xidhay ilayha ayada lagu xidhay shuuliyo shuuliyo iyo qardhaaso iyo alaabbaa laga lalmiyey kuuna kuunaa loo xidhayba qaansada markaad fiirsidba waxbaa ka lalalmadaba alla muxuu tilmaamay ogyahay iyo waa maxmalu sida dheer sida dheer bay leedahay saddexdii buu tirinayaa horta wuu sifeeye wuxuu yidhi qalbigaygu mushayacun bimacnaa la jaysheeyey la jaysheeyey ciidan dhan buu u dhigmaa buuhi qalbigayga calol adayga iyo iysuya sidoo kaleeta waa abyadu waa sayf sayf waxaa weeye muhanda ah oo khatar ah seeftii buu wuxuu ku yidhi isliitun yacnii ninka fulayga ah mar walba seefta galka geliya waa seef bilaa gal ah galba male buuhi qamdigeedii waa horan turay midda saddexaadna waa maxay waa qaanso weeye wa safraa'u caytalu waa qaanso dheer weeye haddaba qaansada marka leebka la geliya so mataqaanaan eesaa loo jiido muxuu ahaa bahalku waxbaan tilmaami lahaa asag soo taagan yahay maxaa hoos ku jira ah. mobilkan iska saaran qaansada marka saa loo jieda maarata intii saa loo qabto xagga dambe la qabtay la raba in gadaa la siiyo xadhigeedu waa xadhig sida gerirado kale girbu dhahayaa leebkii markaasaa la sii daynaya idaa zalla canha sahmu xanadkaanabu gadaal ka dhigi doona idaa zalla markuu ka simbirraxdo idaa wakhtigii zalla uu simbiraxdo canaa xaggeeda asahmu leebka xannad way reemi oo way ololi budhi kaannahaa waxaad mooddaa imra'atun haweenay muraza'atun la gablamiyey la masiibeeyey baad mooddaa taasoo cajlaa ama taklaa gablantay tarinnu gunuunacda wa tucwil weliba qaylisa oo mararka qaar oohin dheer ku dhufata saasaad moodaysaa buu kule wuxuu yidhi bahasha ayada ah marka leebka laga ganayana waa iska shanqadha xataa haddaad soo qaadid oo dhulka saa ugu dhufatid xadhigeediibaaba iska shanqadhiba girgirgir buu leeyahay ayadiina waa bahal weyn saa usoo qoolaabta saasuu le marka ayada waayahay isku soo qaba hadda wa innii aniga kafaani waxaa igaga filan fakdaman duldul waayitaankii dulkaasoo laysa uusan ahayn ama uusan ku sugnayn ay laa yuujadu aan la helin jaaziyan xaala kowni mid abaalmarinaya bixusnatii wanaagga badnayd anigu abaalmarinayn walaa fii qurbihi dhowaanshihiisana mutacalalun maa weelin iyo wehel iyo garabtoona uusan ahaanayn alaatatun baa igaga siman alaaatu asxaabin asxaab yaalo saddex ayaa igaga filan saddexdaa asxaab noo sheeg waaye fu'aadun qalbi weeye mushayacun asaga dhanba la geesi yeelay iyo waabyadu sayf weeye isliitun la qamdi dhigay ayada dhanba se galka laga saara wey iyo wa safraau qaansa weeye booraboore ah waa qaansa booraboorahoo ayada dhanba boodh iyo siigo iyo balaayo iyo dhooqo sii loo marinayay bay midab kala yeelatay neefka geela ah waxay og tahay dabadiisa waxaad moodaysaa dhibi ama habeed in la <laughs> marmariya aad moodaysaa habeed baa la yidhahda ama dhibi hitiga dhibi baa la yidhahda baashiisa xagga dambe ka taalla taa xagga hore taallana maxaa la yidhahdaa tawaad baa la yidhaahdaa tawaad iyo dhibi xagga dambena wadaad eh, halkan jooga Ah, ba wuxuu arkay neef geelo habeendii bu arkay geel xilli jilaala maarata kalila joogo isku habeediy bu arkay marka wuxuu mooday in garaasala <laughs> ninka la socog maxaa garaasada geela loo marmariyey garaaso garaasada gawaarida la mariya sama arag xaydha wiir maxaa loo marmariyey suri kanaacaday ka celisaa kii kalena inta usii camiray <laughs> qaansadaasoo caydalu dheerar badan weeye hatuufun way shanqadhaa weye qaansadaasoo hatuufun hatifaysa min alhataf baa laga keenay hatafa wuu sawdaye wey yahtifi wuu sawdaynayaa haatifan sawdayn hatuufan way shanqadhaa weeye min almulsilmutuuni yacnii min almulsilmutuuni intaa wuxuu ula jeedaa geedka ay ka samaysan tahay waa geedasha ad adag ama geedasha dhabarkooda la adkeeyey tib baad moodaysaa tib adaygeeda min almulsilmutuuni geedasha dhabarkooda la adkeeyey xaalay ka ahaatay yasiinu waxaa lagu qurxiyahaa iyada rasaa'iicu rasaa'iicu ayaa lagu qurxiyey rasa iyadaasoo qad niidat la xidhay cafwan awkaadaan iska geliya wixii la gelin jiray waayahay rasaa'iicu yacnihii maaragtay qardhaaso ayaa qadniidat la xidhay ilayha qardhaas ma taqaanaa hasha maaragta qoonaa loo xidha somada geela hasha la jecelyaha qoonnaha loo xidha bahal qoonnaha loo xidha hasha hala waxaa loo xidhaa jare baa la yidhaha jare ayaa loo xidhaa oo neefka mawliidka markii la gowraco harigiisa ayaa jaro looga dhigaa laakin way dhib badanta geedku u qabsado dee kalama bixi karta xariguna waa adegay ma go'ayaba marka qaansada waa la jecel yahayoo shuuliye shuuliyaa loo xiday qardhaaso iyo qoonnayaal iyo alaab iyo khalamkhalam baa ka laadlaadaba wax walbao xadhigoo dun fiicangeelsiramidanahajirandun fiicanoo arkaba wuu ku maray xaggan dun baa kaga maran xaggan mid cagaara kaga maran xagga hoose qardhaas baa kaga xidhan bahasha dhan ba iyada si loo dhaqaalay waa iska shuulishuuliyaal wey waayahay wa mixmalu sida dheerna way leedahay mixmal haa mixmal calaa wadni mifcal weeyo waa yacni maaragtay waa aalad wey idaa zalla markuu sibqada wey idaa zalla markuu sibmaraxdo idaa zalla markii laga gamo idaa zalla markii laga saaro idaa zalla markii laga gamo iska dheh canaa xaggeeda assahmu leebka markii laga gamo yacnii ine bahashii meel yaroo tarar dambaysu leeb ku leeyahay meeshaa tararh ee dambaysa baa yaa xadhigga la geliyaa afkeedana hee baal goraya loo sameeya afka hore baalka maarata gorayada ayaa loo sameeya ama baal shimbireed ama baal baa lagu xidhaa markaasuu saa u tago dabayshula raacaya markaydaw idaa zalla markuu simbirxdo canha xaggeeda asahmu leebku xanna asluhu xanana soo dal waawi faana weliya caynan ow kaata kadalmudaacafu laazimanka xaana alaa wajaani fiihi min asamac waakhrita waheli tanciim bay istowlah yabis wahila وأفرد الكسر فيما من ورث وولي ورم ورعت ومقتمع وفقت حلا وثقت مع وري المقوحوها وادم كسرا لعين مضارع يلي فعل هذا الواو فاء أولي عينا أو كاتا كذا المضاعف لازما كحن حن أسلو حنانا ما شديد تنوي صرفك يعني xanna wuu ololiba way ololi baashu sidii neef geela oo reemaya way ololi kaannahaa waxaad mooddaa imra'atun baad soo qadari muraza'atun la musiibeeyey ilma dhow yeeleeda ilmaha ka dhinta way korin habeenkii bay ka seexan waaye way wadwadi marka dama xanuun baa ku soo boodi ilaahay naguma keena markaasuu ka dhiman cajlaa haweeneedaasoo gablantay thakla gablantay markaasay isrogaysaa mar walba imima gacantaysaa u saaraysaa meeshoo cidlo ah markaasay xagga fiiran xagga fiiran markaasay reemi oy maarata galgalan tarinna way gunuunic gunuunic baa la yidhahdaa geelina waa gunuunaca markii la tolo hasha hasha markii la tolo ilmaheed baa ka dhintay inay gudhaan la diidan yahay marka niri kalea lagu sidkaya marka xagga dambena waa laga qallici afkana waa laga xidi tolmaa la yidhahdaa markaasay daasay ku hayn maantaya ma bannaanta hadda kama hadlayno hadda waa fiqi kala wey cajala tarino markaasay eh, eh, gunuunaci wey wa tucwilo markaasay weliba sawdayn mhm walastu bimihyaafin yucashi sawamahu mujadacatan suqbanuha wahya buhalu walaa jubba in hakha muribin bicirsihi yuaalicuha fii shanii kayfa yafcalu walastu mihi buui bimihyaafin bohormi yucashi mira oo xiga sawaamahu geelisa mujadacatan xaala kownihi u gaajaysiinaya suqbaanuha qurbaceedii walxaal hiya sawaamtaasina buhalu ay tahay mid la marag taray walaa jubbaa'in mayhi buu mid fulaya oo haadka roora oo asaga dhanba doqona akhaa afkiisuna uro murebbin iska laasima bicirsi xaaskiisa yuaalicuha taalacsiiyo kaga warrama oo wax walba u sheega fii shaanihi shaanigiisa kayfa sida yafcalu uu samaynayo walaa khariqin mid asaga dhanba dahsho u saaxiiba mihi hayqin haldhaa mihi buu ihi kaana fu'aadahu qalbigiisa yadallu inuu la ahaanayo bihi maagaba almukaau shimbirka mukaaga la yidhaahdo yadallu uu la ahaanayo bihi yacnihi maaragtay hayqa cafwan kaana waxaad mooddaa fu'aaduhu fuaad hayqa qalbigiisa waxaad moodaa yadallu inuu ahaanayo bihi hayqa almukaau shimbirka mukaa la yidhahdo shimbirka mukaa la yidhahdo yaclu inuu la kor noqonayo wayasfulu oo la hoos noqonayo wuxuu yidhi walastu bimihyaafin yucashi sawaamahu mujadacatan suqbaanuha wahya buhalu mihyaafka horta waxaa la yidhahdaa asal ahaan bohonkaa la yidhaha bohon ama qawsaar geela u daran bohon marka waxaa loogu bixiyaa asal ahaan bohon waxaa la yidhaahdaa waa ninka aan dhammayska tirayn hadda hadduu caana cabo uu gaajaysan yahayba kugu humgoro wuxuu leeyahay gaaja qabateen biyaad siin markaba waa maya caanaad siin habeen barhkii fiidkii geela maalay geela saddex cidmaal baa la maalaa soomaa ama laba cidmaal duhurkii iyo aroortii iyo fiidkii iska dheh fiidkii geela markuu soo xareeya caanaha cabo laba saac saddex saac markuu hurdaba gaajaa qabanaysa geelbeelaha kabacdi wuxuu samaynayaa arrin mamnuuca oo geellaydu aysan ogolayn buu samaynayaa arrintaa mamnuuca waa maxay hashii buu kicinayaa qurbicii buu ku soo daynaya qurbici markuu ku soo daayey u godliyo inay si kale ku godlan mayse muxuu samaynayaa arrin cajiiba intuu ka xigto oo xoogaa ka maala intii deeqi lahayd ka maalo buu qurbici meeshu naasaha muudmuudsan lahaa hasha dharqin lahaa isla markiiba labada dhinac intuu usha ka geliyo buu xarayn bal fiirisa kajaanimadiisa xeraduu ku celinayaa wahya buhalu lafdiga buhalu asna waxaa loo isticmaalaa geela waxa la yidhaahdo maraq baa jira maraq maraqaas waa maxay geela lagu maraa labada horaad iyo labada dambeed baa hasha lagaga maraa waxaana lagaga celiyaa inuu ilmuhu mar walba dhaariyo hasha caanahana way gaaxisaa hashana dee ilmuhu mar walba hadduu dhaariyo dee dhukaan baa ku dhehashu way baaba'aysaa saa darteed waxaa la yidhahdaa maraq war ma martay baa la yidhahdaa hashi ma martay eh, weylahana waxaa loo xidhaa shakaal baa loo xidhaa qodax baa lagu teedaa afka hore markaasaa u gelisayba naaska ka turqi markaasuu sucu iska eriyey adhigana candhasaab baa loo sameeya baan u malan isaga soo saab maaha aa candhada ya idaha waa la maraa ayaga laakiin idaha waxaa lagu maraa dhammaajo ba ha la yidhaahdo baa waxaa loo mariyaa haa ama geedka adug geed dhaacaan leh wax ku dhegaya ayaa e, e, naasaha yararkaa loo geliyaa idaha riyahana waa la candhasaaba sooma ha iyaga layskuma daraba waa runtaa maba la daraba waa run waa run run baad sheegtay ninkaasgalaan rabaa waayahay walastu miihi bimihyaafin bohun miihi yucashii mira oo xiga maxaa loo yaqaanaa marka geela fiidka hore lamaale lambarka ku xiga maxaa loo yaqaanaa ama xig baa la yidhaahdaa ama mir haa xali geeli buu martay xali geeli buu xigtay xig baa la yidhaha xig yaa xag maaha waa xig xag iyo xig bay kala yihiin haddaad dhinaca ka maasho waa xag haddaad eh, habeenkii xigatinna halla xiga geel habeenkii si caana meesha gabayada looga geeya ama magaalada haa mir waa mir wey yucashi miro u xiga sawaamahu yani asaa'imu wsaaimatu sawaa'imu wy mugtahay waa mawaashi yucashii xiga sawaamahu geeliisa mujadacatan xaala kownihi markaa uu gaajaysiiyo suqbaanuhaa qurbaceedii qurbaci gaaji ku dilaya mogta asagibaa intuu ku godlasiiyo buu garaacaya ka xaraynaya wahiya iyaduna hashu saa'imadu buhalu ay tahay mid maraqla hadday maran tahay dee muuna maaleen moogta habeenkii dee habeenkii dee la mari maayo meeshan uu kule wahiya buhalu maalintiibay maran marna habeenkii inti maraqa laga furo oo waxa weeye horta maraq asal ahaan geela geedka qansaxa ama geed quwaaxa ayaa laga diiraa kabacdi ayaa la axadhaa sidaasaa loo yar falgiyaayo waa la ballaariya waa la jilciyaa markaad jilcisid nin mari yaqaanaa mari kara haddii kale ninaan mari aqoonin hadduu maro hasha hadduu maro nimaan mari aqoonin maraqu waa ka dhaca markaas jiro war hashu maraqii way furtay markaasaa intaad gaadhid oo xagga dambe ka martid baa meeshii uu ka furtay baad saa ugu maraysaa markasaad meel saa u gelinaysaa ninkii mari yaqaanaa mara adeer hal baa la yidhi ninka mari yaqaana baa mara yaa a maraqa qansaxaan ka diiri jira qansaxa qansaxa u fiican soo maha iyo quraca quracana waa laga diraa waa runtii weliba xoqay maaha marka waa inuu noqdo waa inuu noqdo macaan hadduu xoqay noqdo haa haa waa inuu jilcisan yahay waa yahay walaa jubbayn fulay miihi buu ku yidhi fulay miihi akha afur badan murabbin iska laazima bicirsihi xaaskiisa yuaalicuhaa wuxuu uga warrami fii shaanihi xaalkiisa kayfa yafcalu wax yar hadduu soo maqlaba saasaa la yidhi islaanteeda ay igu tiri babababa wax walba islaantan baa u talisa rag waxaa fiican marka islaamaha xoogaa inay farqi u dhexeeyaan ya oo hadalka maarata ya ya nin baa la war maxaad la guuxdaa islaantaa ku dirna waad guuxdaa una maxaad la guuxdaa soo qoodhaadi ma nin bud ya hoosta ka guuxi moogtahay <laughs> ya marka ma ihi buui anugas ninkaa ma ihi buui qaabkaasa walaa khariqin khariqa waxaa la yidhahdaa dahshada midka fulaygaa la yidhahdaa isku dhex daata asaga dhanba indhuhu xaydha ka rogi markaasuu isku kaaji markaasuu waxa weeye maarata maryaha dhigi waa cigaal shilaad oo kale un walaa khariqin khariq ma ihi buuri saaxiibu dahshaa fulay daaray ahaad karoora hayqin ka bedel hayqin haldhaa mihi buuri goroy goray haldhaa mihi kaanna waxaad mooddaa fu'aadahu laabtiisa yadallu inuu yacni maaragtay ahaanayo bihi hayqa almukaau shimbirka mukaa la yidhaahdo ee qalbigiisa yaclu yacni waxaad moodaa shimbir qalbigiisa intii la saaray shimbirka in madaxa loo saaray shimbirkaasi marna geedka filinimo wuxuu ka qabo ninbaa ugaadhsanayo marka wuxuu wataa leeb marka wuu dareemay moogta shimbirkii marna kor buu fuuli marna hoos buu iman mar kor buu fuuli mar hoos buu iman waxaad mooddaa ninka fulinimo wuxuu ka qabo qalbigiisi dhannaa shimbirka inti lagu xidxiday inuu shimbirku marna kor la tegayo marna hoos la imanayo yadallu inuu ahaanayo bihi hayqa yaclu mid ula kor noqonaya wayasilu la hoos noqonaya almukaau shimbirka muka la yidhahdo waa shimbir balaayo oo fooriya oo khataroo asaga dhanba yani xagga duulitaanka ayuu huud ku qabaa markiiba wuu duuli toban geed buu isu mar markaa walaa khaalifin mid khayr beelaa ah mihi daariyatin oo guriga uun iska jooga oon mar walba daarta ka baxaynin mutaqazilin dumarka u sheekeeya asaga dhanba hogta tane <laughs> ii waran afdhalaaliyaa la yidhaahdaa dumarkan buu u sheekeeya waa sheekaalo waa haasaawo weyn wey yaruuxu iska caraaba galabti xaafaduu ka soo bixi wayaqduu aroortiina wuu soo bixi daahinan xaalu yahay mid iska subkan asaga dhanba iska dhalaalayaba wuu iska subkan yahay yataxakar weliba weyndhakuusha <laughs> xaragadiiba ba ka hor imanaya weliba hadha wuxuu ku dhihi doonaa timahayga dhowr bilood iyo dhowr sana maba dhaqinba markaasay haylaame haylaamo yeesheen bu kuley ya sida islaamaha ninka istirtira maarta kolba muraayad isku fiiriya maanta odhan saaswaad <laughs> la yaabi <laughs> wareedhe isku kalsoonow ah, kalsooni baan kugu jirin isku kalsoono markaa yadaa walaa khaalifin dariyatin mutagazilin yaruuxu wayaqduu daahinan yatakaxalu walaa khaalifin khayr beela mihi buuri mid mukhaalifa oo khayr beela mihi buuri oo alladii laa khayra fiihi baa la yidhahdaa daariyatin oo gurujooga mutagazilin oo haasaawa اعتاز ذكر الغواني والغزل وقل الفصل وجاني من هزل ودع ذكر الايام السبا فلا ايام مسمى نجم سفر انا عيشة قضيت هذا بدل ذات ولت محل سمينا سومر لامية وردقي yeero wuxuu uu iska caraabaa maanta gurigiisu gurigiis u harsanayo unbu casarkii iska soo caraabi labiskiisuba rabaa in laska daadaawadaba haa ka waran maantaaarkaan qabay ka waran haye ka waran fanaanadaan qabay ka waran sooma shidnayn buu leeyahy hebelow iga waran saasuu leeyahy wayaqdi waa ka lahaya aroorta haddana wax shaqoo soo qabanaya ma jiro waa nimownaag nimownaag daahinan xaala kownihi uu yahay mid subkan daahinan xaalu yahay mid subkan yatakaxalu weliba wa indhakuushaa indhakuusha waa caadi waa la indhakuushaaye laakiin bahasha quruxda ziyaadada ah iska daa iska daa bahasha yaynu kula tegin walastu bicallin shaaru duuna khayrihi alaa faaidaa maa ructu jtajacazalu walastu bimixyaari dalami ida ntaxaad huda lhawjali lcisiifi yahmau hawjalu hawjalu waayahay walastu mihi buuhi bicallin goofana mihi gafane gafanahaasoo sharuhu sharkiisu duuna khayrihi khayrkiisa uu ka sokay alafa isduuduuba idaa maa goortii ructa aad argagax gelisid hu isaga ihtaaja waa hambaabaraa aczalu weliba waa yani maaragtay waa kala waa kala cararaawaya actadal asagoo aczalu asagoo bilaa hub waranla waxba haysan walastu mihi buui bimixyaari dalaami habeenka mugdigiisa faraha badan bahgoyooyinka dhexdooda mid ku wareera miihi idaa wakhtigii intaxad ay ka hor timaaddo idaa wakhtigii intaxad yacnihii aqbalat ay soo qaabisho hudal hawjali laamalawshaha jidmareenkiisa iyo waddadiisa markuu soo qaabilo laamalawshihii alcasiifi ee qardajeexayay yahmaa'u bahgooya markay ka hor timaado ay soo qaabisho hawjalu weliba ku wareera mihibu iska fiir ya diyow diyow iyo salal baa lakala yidhahdaa salal waxaa la yidhahdaa adoo socota abaad yar seexatay markaad yar seexatay ayaad soo kacday meeshaad u socotaba waxay kula noqota meeshaad ka timid meeshaad ka timidna meeshaad u socotay kula noqota ibn abi dunya baa waxaan ka akhriyey safarar ba ahayn cilmi raadisa markaasaa habeenkii ayay way diyoobeen diyow baa ku dhacay iyo salal meeshay u socdeen unbay ku kala jirayeen maalintiiba horta ayagoo socda waxay arkeen mas meel cagagub ah galgalanaya markaasaa waxay dhaheen waan dilaynaa ibn abi dunya marka wuxuu sameeyey biyu ku shubay wuu waraabiyey kitaabulhawaatif kitaab la yidhahdaan ka akhri cajiib ah kitaabka idinka sheekeyn jiray lahu cibarun wa aayaat markaasaa wuxuu yidhi maskii baan ku shubay wuu qaboobay wuu cabbay habeenkii dabayl baa timid xaggay u socdoon mayn xaggii kale u diyoobeen bartay aaday mayn bartii kale aadeen malaha shan kilomitir oy soo socdeen bay dib u aadeen markaasaa wuxuu arkay geed weyn oo ruxmaya markaasuu yidhi war geedku muxuu intuu saa u fiiriyey cid baaba ka dhex dashay geedkii wuxuu yidhi war nimankiinan safarayda ah ee socdow waad lunteen meeshaad u socoteen uma socotaan ee meeshaad ka timideen baad ku laabateen haye waxaad samaysaan dib u laabta markaad meel heblo joogtaan geed baan idin ruxayaaye geedkaa meeshaan idinka ruxi doono sidaan hadda geedka u ruxayoo kaleeto halkaa waddada kaga dhaca markaasaa wuxuu yidhi war nin fiicanba sidii bay yeeleen markii labaadee uu geedka u ruxay ayuu la hadlo wuxuu yidhi wareedhe ninkaagan caawa abaal baad nagu leedahaye niyahow maxaad ahayd ana shujaacu aladii taraa fii ramdaa tusiibulmaabur waxaan ahaa buhi ninkii geesiga ahaa ee maanta meesha ku habsoobay ee cidlada gelgelanayey eed biyaha siinaysay baan ahay buhi la soco haa abaalgudkii weeye buhi wa innii kafaanii fakda man laysa jaaziyan bixusna walaa fii qurbihi mutacallalu wakaa walastu miihi buuhi marka anugu bimixyaari dalaami mugdiga habeenkii mid ku habaaba idantaxat idaa aqbalad markay soo qaabisha hudal hawjali laamalowshaha waa midka iska dheeraada ee xoogaa doqonnimaa ku jirta laakiin dhulka waa yaqaanaa kabacdii suu u socda markuu halka ka baxo halka ka baxo halka ka baxo halka ka baxo unbay isu dhiiba dhagdhag war meesha xaggee ahayd war istaji <sighs> wuu hadfaya marka way la tegi marka meel qoranqoonin uu kaa ridi qorafa yar buu kaa tuuri dhambac buu kugu ridi haarta leeggeedu kaa leexin faraq yar baad gudbaysaan war xaggeed noo wadda war maad waalanta markaasu dhulku isu ekaan kasad xagga u socon ya cajiib weliba hudal hawjalkii uu sifeeyo alcasiife qardajeexaabu wuu qardajeexi qarar toobiyu wuu toobiyeen halkaas ahayd buu baa la yidhahdaa yahmaa'uhu bahgooyadu markay ka soo horbaxdo hawjalu weliba ku wareera noocaasoo kale mihi bu noocaasoo kale miihi meeshan ninka weli asagaa is amaanaya caliga hadda waa taqaana goofanaha maxaa loo qabiyaa shilinta shilin cas iyo gamaaray iyo gafanay shilin castu waa midda caadigahee xoolaha cunta markay cuntay ka dheragtana muqlaysiisa gamaarayduna waa marka hee uu gafano intuu bislaado dhiiggii ka mirmo ayuu gamaaray cad buu noqdaa oo luga badan gafanuhu waa markuu dhiigga intuu iska buuxiyo buu af yaro oo yaan buu la soo baxaya intii kalena dhiig buu ka buuxinaya marka u dambaysa suu neefka u haysto afkiibaa libdhi libdhi libdhi dhiigga iska daama karo markuu bururo ee eh, sida caagadda u buuxsama asagoonbaa iskii oo neefka oga dhaca ama wax yar hadduu taabto waxaasaa ka rida ama neefkaaba xoqdoo iska rida markayada marka waxaa layidhahdaa goofane baa la yidhahdaa goofane ayaa gafane iyo goofane waa isku mid hadi marka wuxuu yidhi gafane waxaa lii wax khayra male dhib mooyeen dhiigga aanbuu dhuuqi wuxuu yidhi marka anu goofane miyo horta sharkayga iyo khayrkaygana khayrkaygaa badan buu leeya goofanaha sharkiisa badan mogta khayr male wuxuu yidhi weliba goofanahaasoo alafa istuduuba idaa maa ructu jaaja casar markaad hadhow istuduubi war ciidan baa jira war xagga ha loo soo baxo war dagaal baa la aadaya war qoryaha soo qaata marka la yidhahdo intuu gadaal ka wareego inbuu guriga dahadiisa isku duuduubi kabacdi nin ba ogaan keebal aawey ma joogo suganaa soo toosine asagoo istuduubaya uba sidee cugaal shalaad aawey shaluu dhintay shalay shalay wur mogta shaluu cigaalow ku eedayeey aabba cigaalow markaasaa wuxuu yidhi goor buu dhintay intayna islaanta hadlin shalay buu dhintay shalay buu dhintay asigi jawaabay walastu miihi bicallin goofana miihi sharuu sharkiisu duuna khayrihi khayrkiisa uu ka sokeeyo alafa isduuduubayda amaa goorti maad waa wey idaa ruuctahu markaad argagax gelisid ihtaaja waa kacaya waa hambaabarayaa wey <laughs> itaaja waa kacaya waa hirkacayaa wey waa hambaabaraya aczalu xaala kownihi uu yahay mid waran ohoo ahoo naragaadka waxaa lagu yaqaanaa moogtahay ul iyo toori iyo alaabay waxbuu wataa waa waran leh waxba ma haysto sida haweenkoo kaleeto hataa dhexgura ma wato waa ebr walastu mihi buui bimixyaari dalaami mugdiga daran mid maaratay mugdiga daran midku hongooba oo habeenka ku fakada mihi buui idan taxat idaa aqbalad markay soo qaabisho hudal hawjali yacnihii laama lowshah waa midka iska dheerada yara doqonka waddadiisa yacnii markay soo qaabisho hawjalkaasoo al casiifi ee qardajeexaya yahmaaw yacnii waxaa soo qaabilaysa maxay bahgooyo ayaa soo qaabilaysa ka hor imanaysa suu socdo ayuu dhul bahgooyaa gelaya oo saxraa hawjalu weliba ku wareera kaasoo kale miiye iska kaygaruukar markaahada bilahi towfiiq wa sali allahuma nabiyina wa mowlaana muxammadin sala allahu alayhi wa nabiyina aska wasalam